bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii ataqriib lilimaami اnawowiy raximah اllahu tacaala annowc alarbacuun nooca afartanaad macrifatu taabiciina radia allahu canhum taabiciinta garashadooda in la garto maadaama xadiidkii maqduuca ahaa iyaga uu ku xiran yahay maa adaafahu yahay yani maa udiifa ila taabiciyi xadiidka mursalkaana iyaga uu ku xiran yahay tacriifkiisa omaa adaafahu taabiciyu ila nabiyi yahay sal l salam waxyaabahaas maadaama mabaaxifta ay ku jirto waa tanziil annaasi manaasilahumna ay tahay dadka darajaadkooda in la dejiyo saxaabadii taabiciintii sidaa ay tahay yaa marka faa-iido uu leeyahay huwa wamaa qablahu aslaani huwa isaga iyo wamaa qablahu wixii ka horreeyay aslaani laba asal waa cadiimaani waaweyn bihimaa yucrafu lmursalu walmuttasilu mursalka mutasilka iyagaa lagu gartaa in la ogaado waaxiduhum taabiciyun mufradkiisu waa taabici wa taabicun taabiciyun iyo taabicun qiila waxaa layidhi huwa man saxiba saxaabiya saxaabiga qofkii la saaxiibaa layidhaha taabici wa qiila waxaa layidhi man laqiya hu man laqiya saxaabiya saxaabi qofkii la kulmayo wahuwa aladhaaru kanaana xoog badan qofkii la kulmay inuu yahay qaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi hum hamsa casharata abaqa shan iyo toban dabaqa weeyaan alulaa dabaqada koowaad man adraka alcasharata cashara almubashariin kuwii soo gaaray qays bnu abi xaasim hum iyagu qays bnu abi xaasim wabnu lmusayib wagayruhumaa qays isaga waa la yiri qaysun maa lahu nadiir waa ka ku yiraahdo eh, maa lahu nadiir waa ka ku yiraahdo alfiyah alimaam suyuuti ayb casharadaba waa soo gaaray ibnulmusayab laakiin ha soo gaaray cumar ma ka maqlay oo sini wax uga wariyay ma ku gaaray ama yani taasaa war ku jira ayb abi cuhmaan annahdi ayaa kamid ah, iyo qays bnu cabaad iyo abi saasaan iyo kale iyo raggaa ah. ayb waqalita fi bni lmusayab ama fi bni lmusayib baa ku qaldamay oo wou gafay fainahu wulida waxaa la dhalay fi khilaafati cumar walam yasmac akhara alcasharati casharada badankoodna naxwo kama maqlin waqiila lam yasixa maba ansixin samaacuhu samaaciiso min geyri sacdin sacd bin abi waqaas ugu dambeeyay casharada cidaan ahayn inuu wax ka maqlay lama eh, maba ansixin ayb saa buu wa amaa qaysun qays fa samicahum uu ka maqlay warawaa canhum waana ka wariyey walam yushaarikhu fii hada axadun mana la wadaagsanin kan axadna lama wadaagsanin yacni casharada inuu ka wariyey wa qiila lam yasmac cabdiraxmaan kama maqlana waa la yiri ayb lam yasmac ay min cabdiraxmaan wayeliihim waxaa ku xiga dabaqada aladiina wuliduu kuwii la dhalay fii xayaati nabiyi sala allahu aleyh ali wasalam nabiga noloshiisii dhexdeeda min awlaadi saxaabati saxaabada awlaadoodana ah ayb kuwan xagga riwaayada taabiciinay ka noqon karaan xagga laakiin eh, eh, xagga fadliga iyo sharafkana suxba ayay leeyihiin waa dadkii nebiga arkay iyagoo yaryar oo aan waxba nebiga ka warin karin maxamed ibn abi bakar oo kale waa la dhalay xaajatulwadaac baa la dhalay nebiga wuu arkay haddana laakiin maaha xagga riwaayadu taabici buu ka yahay waa laysku xujeeyaa marka qof saxaabi oo xadiidkiisana uu yahay xadiid mursal ah, hadduu nebiga qaala rasuulullah yihahda ka waran tanay noqone marka dadkii ayagoo yaryar oo waxba kala sooci karin nebiga arkeen laakiin dhintay nebigu uu dhintay iyagoo aada u yaryaroon sinutadihiisba gaarin ayb kuwaas waay amaa saxaabada waaweyn oo nebigana axaadiid ka maqashay hadday iyagu kololka qaar axaadiis nebiga aynan ka maqlin qaala rasuulullahi dhaan mursal saxaabi waa kaas dhib ma laha itisaal baa xukunkiis uu yahay wa min ataabiciina taabiciintii waxaa ka mid a almukhadramuuna baa ka mida mukhadramiin kuwa la yiraahdo waaxiduhum mukhadramun weeyaan bifatxi raa wahuwa aladii waa midka adraka aljaahiliyata jaahiliyadii soo gaaray wa zamana nabiyi sala allahu caleyh waali wasalam iyo waqtigii nebiga oo aslama islaamay walam yarahu aan nebiga arag laakiin xilligii nebigu noolaa uu islaamay mana arkin laakiin nebiga sal slam wacaddahum muslimun muslim wuu tiriyey kuwaani cishriina nafsan labaatan qof wahum akaru iyaguna akharu kuwo ka badan weeyaan min cishriina labaatan kuwo ka badan wa miman lam yadkurhu kuwa aanu muslim sheegin waxaa ka mid a ah abuu muslim alkhawlaaniy abuu muslim alkhawlaani cabdullahi ibnu thuwab walaxnafu axnaf ibnu qays oo min akaabir taabiciina taabiciinta akaabirtooda waxaa ka mid a ah alfuqahaau sabcatu fuqahada toddobada ah oo kutubta fiqiga marka la jooga laleeyahay masaladan waxaa ku tegay alfuqahaau sabca toddoba faqiihi waayo madiine joogay ibn lmusayib wlqaasim ibnu muxamed hum iyagu ibnu lmusayib wlqaasim ibnu muxamed wacurwatu wakharijatu bnu zayd waabuu salamata bnu cabdiraxmaan khilaaf baa isaga ku jira marka saddex qowl abuu salama saalim ayb yaa marka kan todobeeyo waa kee baa khilaaf ku jira calaa qowlin waay marka abuu salamata bnu cabdiraxmaan wa cubaydullaahi bn cabdillahi bni cutba wa sulaymaan bnu yasaar wajacala bnu lmubaarak ibn lmubaarak wuxuu ka dhigay saalima bn cabdillaahi badela abi salama waa kan wajacala abu zinaadna badalahumaa abuu salama iyo saalim bedelkooda abaabakr ibni cabdiraxmaan buu ka dhigay abubakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaaris ibni hishaam marka abuubakr ibni cabdiraxmaan iyo saalim ibni cabdillaahi bni cumar iyo abuu salama saddexdoodaas baa khilaaf ku jiraayo qolaba ay marka mid ka dhigaan mid ka dhigaan labada kale ma ku daraayaan marka qoladaas qolo kale mid kale ka dhigaysaa laba mid eh, labada kale ka bixinaysaa saas waay marka iy yacni khilaaf baa ku jira fi saabici minhumaa abu salama miya ama waa saalim ama abubakr ibn cabdiraxmaan fuqahaa sabca la dhihi jiray madiinay joogeen rag xadiidkii fiqhi jamciyey bay ahaayeen aada baa marka yacni ay ugu caan baxeen magacaas an axmed bni xambal qaala waxa uu yidhi afdalu taabiciina baxhi buu gelayaa markaa taabiciinta yaa ugu fadli badnaa qaala waxa uu yidhi afdalu taabiciina taabiciinta ka ugu fadli badan ibnu lmusayib qiila waxaa layidhi facalqamatu walswad calqama iyo aswad yaa ku xigaan facalqamatu walaswadna ayaa layidhi faqaala huwa wahumaa huwa isaga iyo wahumaa labadooda wa canhu waxaa laga wariyay laa aclamu ma ogi fiihim iyaga dhexdooda mithla abi cuhmaan annahdiy oo kale kuma ogi wa qays iyo mithla qaysin wa canhu waxaa laga wariyay isaga afdaluhum qays baa ugu fadli badnaa wa abuu cuhmaan ayb wacalqamatu wa canhu afdaluhum qays wa abuu cuhmaan wacalqamatu wamasruuqu wamasruuqun masruuq bnu ljdacu waqaala abu cabdilaahi bnu khafiif waxa uu yiri ahlu lmadiinati yaquuluuna waxay dhahayaan afdal taabiciina bnu lmusayib waahli lkuufati uways ayay leeyihiin uways alqarni walbasra wa ahlulbasratina alxasanu ayay leeyihiin marka qolo walbaa ninkii ay taqaanay bay sheegaysaa wa qaala bnu abi daawuud waxa uu yihi sayidu sayidu sayidataa ataabiciyaat naagaha taabiciyaadka ayaa ugu fadli badan buu rabaa inuu ka sheekeeyo marka uweys xadiid baa soo arooroo dhahayo khayru taabiciina uweys rajulun yusamaa uways uweys uways bna caamir waa xadiid baa isaga kusoo arooray u fadli badnaa laakiin marka jihatu alcibaada iyo waxyaabahaas inay taha dhici karto laakiin culamadan kale saciid ibn lmusayib iyo markay leeyihiin min jihati alcilmi bay ujeedaan nin walba marka ictibaar unbuu ka fiirinayaa wa qaala bnu abi daawuud waxa uu yihi sayidata ataabiciyaati sayidata ataabiciyaat taabiciyaadka naagihii taabiciyaadka ahaa sayidada labadoodii ugu fadliga badnayd xafsatu bintu siriin wa camratu bintu cabdiraxmaan weyaan wa taliihimaa umu dardaa baa ku xigto waqad cadda qowmun qola waxay tiriyeen dabaqatan dabaqa fi taabiciina taabiciinta dhexdooday ku tiriyeen walam yalqow saxaabata saxaabadana lama aynan kulmin taabiciintii bay ku dareen quladaa saxaabadiina lama aynan kulmin oo tacriifkii ma soo gelayaan iyaga wa dabaqatan dabaqay tiriyeen fi taabiciina bay ku tiriyeen wahum saxaabatun taabiciinna maana waaba saxaaba nebigii la kulmeen meeshaa marka ohan baa soo geli karta falyutafadal lidaalika arrinkaa loo dhug lahaado ayuu yiri annawcu alxaadiy walarbacuuna nooca afartan iyo koowaad riwaayat alakaabiri can ilasaaqiri akaabir asaaqir ka werinaysa dad waaweyn oo dad yaryar ka warinayo noocan marka faa-iidadiisu waa maxay in aan loo malaynin sanadku inuu ku dhacay qalbi iyo dabagedin ilaa sida jaadada ee la bartay mashhuurka ah waxaa weeyaan nin yar baa wariyo nin weyn buu ka wariyaa maanta haddii la arka nin weyn oo nin yar ka warinayo waxaa loo qaadan karaa amay qalbi la sameeyo laysku la dabagediyabu qofku isdhihi karaa laakiin riwaayat alakaabir can alasaaqi qofka haddii uu yaqaano sidaa ma dhahaayo uu ogaanayaa waxaa kaloo ku jirto dadkii ahlu xadiidka ahaa in iyagu santaag iyo kibir aanu ku jirino dad waaweyn oo shuyuuq ah ardadooda iyagoo wax ka warinaya in la arkaayo dadka dambe marka waa inay ku daydaan meeshaas min faaidatihi faaidadiisa waxaa ka mid a yani kan oo la ogaado ayb min faaidatihi ay min faaidati macrifati riwaayat alakaabiri can alasaagiri anlaa yutawahama inaan loo malaynin ana almarwiya canhu kan laga warinaayo akbaru inuu weyn yahay likownihi alaqlaba likownihi kaa ahaanshadiisa nin weyn in isaga laga wariyo aqlaba inay badan tahay oo qaalib ay tahay alaqlaba sida qaalibkao badan inay tahay darteed inaan loo malaynin marka eh, kii maanta wax laga warinayo inuu weyn yahay aan loo malayn uma huwa aqsaamun qayba axaduhaa qeybka koowaad eh, axadul aqsaami an yakuuna raawi raawigu inuu yahay akbara mid weynin badan sinan xagga da-da wa aqdama horeyn badan dabaqatan xagga dabaqada waana ka da-weyn yahay dabaq ahaana waa ka horeeyaa ka zuhriyi can maalikin zuhri oo maalik ka warinaya wakal ashariyi can alkhatiib wathaanii abulqaasim cubaydullah bn axmed baa ashariga la yihaah can tilmiidihi lkhaiib uu ka warinay isagoo ka warinay wathaanii nooca labaad ayb akbara an yakuuna inuu ahaado akbara mid ka weynin badan qadaran xagga qadarka bism buu ka wenyahay da-da maya ka xaafidin caalimin xaafid caalima can shaykhin ka warinayo ka maalikin can cabdillahi bni dinaar ayb wathaaliu kan saddexaadna akbaru min alwajhayni huwa isagu akbar waa midka weynin badan min alwajhayni labada wejba uga weynin badan qadarka iyo da-da iyo xagga dabaqada intaba ka cabdilaniy can suuriy cabdilaniy bni saciid alsdi oo ka warinayo xaafid suuri wa can ilkhaiib ka warinayo wa minhu waxaa ka mid a riwaayat saxaabati can taabiciina saxaaba taabiciin ka warinayso kalcabaadilati ka riwaayat alcabaadilati iyo wageyrihim ay can kacbi laxbaar ka warinaya saxaabo waa iyaga taabiciin bay ka werinaya kacb alaxbaar ilaa waqtigii cumar uu soo islaamay ayb wa minhu waxaa ka mid a riwaayatu taabiciyi can taabiciyihi taabici taabici wa waxaa ka mid riwaayatu taabiciyi taabiciga werintiisa iyuu ka warinayaan can taabiciihi can taabiciyihi isaga kii raacay yani taabici baa werinaya taabicu taabici buu ka warinayaa kauhriyi zuhri oo kale waa taabici walansaariyi ixo bni saciidin alansaari oo kale can maalikin ka warinayaan ayb riwaani xaal ay ka warinayaan can maalikin maalik isaga waa taabici labadanna waa taabiciin wa ka camri bni shucaybin camr bni shucayb oo kale laysa taabiciyan ayb ayb taabici maaha isaguna wa warawaa canhu laysa taabiciyan taabici maahan camr bni shucaybe ka camr bni shucaybin camr bni shucayb laysa taabiciyan isagoon taabici ahayn <clears throat> xaal uusan taabici ahayn isagoo sidaas wa rawaa canhu waqad rawaa canhu waxaa ka wariyay isaga <clears throat> minhum xaal ay taabiciinta ka mid yihiinna akharu min cishriina nafsan labaatan qofood taabiciin taabiciina wax ka badan wa rawaa canhu waqad rawaa waxaa ka wariyey canhu camar xaggiisa minhum xaal ou taabiciinta ay ka mid yihiinna akharu min cishriina nafsan labaatan qofood wax ka badan labaatan taabiciin baa ka wariyeen camr bnu shucayb isagoon taabicina ahayn wa qiila waxaa layidhi akharu min sabciina toddobaatan wax ka badan baa ka wariyeenna waa layidhi marka taasi suuradeedii waa taas anwaacdeedii waa taa faa waa ka aan sheegnay annawcu thaaniy walarbacuun nooca afartan iyo labaad almudabaju mudabajkii waay wa riwaayat lqariini iyo qariinka riwaayadiisu can qariinihi uu ka wariyo riwaayat alaqraan dadka isku faca kala warinta ay kala wariyaan ayb mudabajna waa iyadaas uun eh laakiin waxay ku kala duwan yihiin mudabajku waa markay labada dhinac iskaga kala wariyaan laba ninoo isku fac ah ayaa kanna kanbuu ka wariyey kan kalena kanbuu ka wariyaa hadaa labada midkood un haduu midka kale labadooda mid kamida ah kanka mid ka wariyey laakiin midka kale kama warinin midkan mudabaj lama dhaho laakiin waa iska riwaayatulaqraan caaisha iyo abu hureyra tusaale usoo qaado abu hureyra caaishuu ka wariyay caaishana abu hureyra ka warisa waa mudabaj ayb marka waxaa laleeyahay kullu mudabajin min riwaayat alaqraan walaysa kullu riwaayat alaqraan eh, ma ahan mudabajan mudabajkaas sii khaasan alqariinaani labada isku facaahumaa iyagu almutaqaaribaani weyaan kuwa isku dhow dhow fi sini walisnaadi da-da iyo sanadka iskaga dhow da-da walisnaad maxaa laga wadaa isnaadka waa shuyuukhda ay ka wariyaanba isku shuyuukh waay maalan wa rubamaa waxaa la arkaa iktafa alxaakimu xaakim inuu ku gaabsado bilisnaadi bis da-da aanu fiirinin isku shuyuukhba hadday yihiin haba kala da-weynaadaani waa min riwaayat alaqraab buu dhahaya isaga fain rawaa kullu waaxidin mid kasta hadduu wariyo minhumaa iyaga a can saaxibihi uu ka wariyey ka caaishata abi hurayrata oo kale waaye wa maalikin walawsaaciyi oo kale fa huwa lmudabaj weeyaan mid kastaa ka kale hadduu ka wariyo laba dhinac le ayaa la yidhaha min dibaajatay lwajhi wajiga labadiisa labadiisa dhinac say u siman yihiin ayaa laga keenay annawcu thaalithu walarbacuun nooc afartan iyo saddexaad macrifatu likhwati walaalaha isla dhashay macrifadooda huwa ixdaa macaarifihim weeyaan waxyaabaha ay gartaan mid ka mida waaye afradahu bitasniifi tasniif waxaa ku gooni yeelay ibnulmadiniyi uma anasaa-iy uma asaraaj ayb iyo waqayruhum yaa ku gooni yeelaan ayb faa waxaa weeyaan allaa yudanna man laysa biakhin akhan cinda alishtiraaki fi ismi al laba qof oo magaca aabbaha mutafiq ka ah inaan loo malaynin yani walaalo inay yihiin laba qof oo magaca aabayaalka ah, isaga midka ah inaan walaalo loo malaynin haddaad fannigan iyo kutubtan feerfeeriso waxaad garanaysaa marka u malayn maysid inay walaalo yihiin labadoodaas mithaalul akhaweyni laba walaalo tusaalahooda fi saxaabati saxaabada dhexdooda cumaru wa zaydun weeyaan ibna alkhaaab wa cabdullaahi wa cutbatu ibnaa mascuud ayb wamin ataabiciina taabiciintana camru waarqam ibna shuraxbiil wafi halaaati saddex walaalaan caliyun wajacfarun wacaqiilun weeyaan banuu abi aalib wasahlu wacuhmaanu wacabaadun banuu xunayf wafii gayri saxaabati saxaabada keyrkoodna camrun wacumaru wa shucaybun banuu shucayb ahaayeen wafi larbacati suhaylun wacabdullaahi wa muxamedun wasaalixun banuu abi saalix hum iyagu banuu abi saalix abuu saalix ilmihiisii wiilashiisii wafi lkhamsati shana sufyaanu waaadamu wacimraanu wamuxamedu waibraahiimu banuu cuyeyna sufyaan bnu cuyeyna walaalihiisu afartan kale xadathuu kulluhum dhammaantood way xadiieenoo axaadiis bay wariyeen wafi sitati lixna muxamedu waanasu wayaxyaa wamacbadun waxafsatu wakariimatu banuu siriin mawaali anas wadakara bacduhum qaarkood waxay sheegeen khaalidan ayay sheegeen bedela kariima kariima booskeeda warawaa muxamedun can yaxyaa can anas ayb warawaa muxamedun wuxuu wariyey can yaxyaa uu ka wariyey yaxya bni siriin can anas anas ibni siriin can anas ibni malikin xadiidan buu ayuu ka wariyey wahadihi latiifatun gariibatun weeyaan alaaau ikhwatin saddex walaalaa rawaa bacduhum qaarkood can bacdin qaarka kale uu ka warinayo wa fii sabcati toddobana annucmaanu wamacqilun wacaqiilun wasuweydun wasinaanun wacabduraxmaan wa saabicun ku toddobaadoo lam yusama aan la magacaabin banu <clears throat> banuu muqarinin hum iyagu banuu muqarin waay saxaabatu muhaajiruuna weyaan saxaabahaa jirtay lam yushaarikhum axadun axad lama wadaagsanin saas tilmaantaa waqiila shahidu lkhandaqa bay xaadireenna waa la dhahay annawcu raabicu walarbacuun nooca afartan iyo afaraad riwaayat laabaa'i can ilabnaa aabbayaal wiilashoodii ka warinaya nooca kaabir can asaaqir buu soo gelayaa tan ayb waana kasii khaasan yahay lilkhaiibi khaiib waxaa u sugnaaday fiihi kan dhexdiisa noocan macrifada ee dhexdiisa kitaabun kitaab baa ugaga sugnaaday fiihi kitaabka dhexdiisa waxaa can ilcabaas can ibnihi lfadl ana rasuula lahi sal l slam jamaca bayna salaatayni bilmusdelifati wa can waail bni daawuud can ibnihi bakrin can izuhriyi xadiian wa muctamir bni sulaymaan qaala xadaanii abi buu yihi qaala xadaanii anta canii kii min baabi xadatha yani wuxuu ka mid ahaa man xadatha wanasiya ayuu iska noqonaya oo wiilkiiba aabihii ka wariyay aabihii baa soo celiyay wuxuu yihi xadatanii anta adaa ii sheegay canii aniga aad iiga warisay xaggaygaad igaga sheegtay can ayuuba can ilxasan qaala wayxa kalimatu raxmatin wahada ariifun kan waa ariif ayb wahada kani dariifun weyaan ayb wahaadakani ariifun mithaalun ariifun waa yajmacu anwaacan buu jamcinayaa kulminayaa riwaayat alakaabir can alasaaqir buu jamcinayaa yajmacu anwaacan buu jamcinayaa bayantuhaa fi lkabiiri aan ku cadeeyey wuxuu ujeedaa irshaad ulaab alxaqaa'iq uu ku cadeeyey marka anwaacda oo kulminayaan riwaayat alakaabir can alasaaqir riwaayat alaabaa can alabnaa man xadatha wanasiya waxaasoo dhan buu jamcinaya annawcu lkhaamis walarbacuun nooca afartan iyo shanaad riwaayat labnaai can aabaaihim wiilal aabayaalkood ka warinaya ayb liabii nasr alwaailiy assijzi weyaane fiihi kitaabun baa usugnaaday kan dhexdiisa kitaab buu kuleeyahay wa ahamuhu kan ugu muhiimsanna maa lam yusama waa waxaan la magacaabin fiihi isaga dhexdiisa alabu aabbaha iyo waljadu awowga aan la magacaabin huwa nawcaani weyaan axaduhumaa can abiihi bis baa la dhahaya faxasbu huwa kaiirun waa badan yahay wathani kan labaadna can abiihi can jadihi baa la dhahaya can abiihi can jadihi kacmr bni shucayb bni muxamed bni cabdillaahi bni camr bni alcaas can abiihi can jadihi lahu haakada sidan oo kale wuxuu leeyahay nushatun kabiiratu nusqa weyn akharuhaa badankeed fiqhiyaatun weyaan axaadiid fiqhi oo jiyaadun wan wanaagsan xoog badan waxtaja bihi haakadaa sidan waxaa u xujaystay akharu lmuxadisiina muxadisiinta badankood xamlan iyagoo ku xambaaraya lijadihi awowga calaa cabdilaahi iyagoo ku xambaaraya duuna muxamedin muxamed maya maxamed ka soka ataabiciyi ah muxamed maya ee awowga waxaa lagu xambaaraya cabdullahi bn camr bn alcaas wabahzu bnu xakiimin bni mucaawiyata bni xaydata can abiihi can jadihi lahu isaguna waxaa usugnaatay haakadaa kan kale nusqatun xasanatun ayaa ugu sugnaatay wa dalxatu bni musarif bni camri bni kacbin wa qiila kacbi bni camrinna waa la yidhiih isaguna waa leeyahay wa min axsanihi kan ugu wanaagsanna riwaayat lkhatiib weeyaan can cabdilwahaabi bni cabdilcaziiz bni alxaarif ibni asad ibni leyth ibni sulaymaan ibni alswad ibni sulaymaana bni yaziid ibni ukaynata atamiimiy qaala waxa uu yidhi samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu abii yaquulu samictu caliya bna abi aalibin radia allahu canhu yaquul alxanaanu aladii yuqbalu aladii yuqbilu calaa man acrada canhu walmanaanu aladii yabda-u binnawaari qabla su'aal ayb kanbuu marka sheegay kanbaa ugu wanaagsan buu leeyahay aabay aabbayaal fara badan oo iska warinayo wuxuu yihi bayna cabdilwahaab wa bayna caliyin fi hada isnaadi tiscatu aabaa baa u dhexayso aakhiruhum ukaynatu bn cabdillaahi uu yahay annawcu saadis wاlarbacuun nooca afartan iyo lixaad man ishtaraka fi riwaayati canhu hnaani tabaacada maa bayna wafaatayhima man ishtaraka qofkii wadaagsaday fi riwaayati canhu werinta uu ka warinaya xaggiisa riwaayadiisa itnaani labaa wadaagsatay tabaacadda uu fogaaday maa beyna wafaatayhima dhimashadooda inta u dhexayso qof baa laba nin wax ka warinaya labadaa nin ee ardada u ah dhimashadooda aada u kala fogaaday noocan faa-iidada uu leeyahay waa nooc culuwi abaa ah ku jiro lilkhaiibi khaiib fiihi kitaabun buu ku leeyahay kan xasanun wanaagsan wamin min fawaa-idihi asaabiq walaaxiq baa layidhaha kitaabkaas wa min fawaa'idihi kan faa'iidadiisana xalaawatu culuwil isnaadi isnaadka sarayntiisa macaanaanshadeeda weeyaan culuwilisnaad baa laga faa-iidayaa mithaaluhu moxamed ibnu isxaaq asaraaj weeyaan rawaa canhu lbukhaariyu bukhaari baa ka wariyey isaga walkhafaaf iyo khafaaf bukhaari iyo khafaaf ayaa ka wariyeen wa beyna wafaatayhimaa labadooda dhimashana waxaa u dhexaysay mi-atun wa sabcun wa halaahuuna sanatan boqol soddon iyo toddoba sano ow aktaru ama ka badan labadooda dhimasho boqol soddon iyo toddoba sana udhexeysay bukhaari iyo khafaaf bukhaari baa hor dhintay khafaaf baa yaa daba dhintay labadooda dhimashona boqol soddon iyo toddoba sana udhexeysa wazuhriyu zuhri iyo zakariya ibnu duweyd ayb can maalikin bay ka wariyeen oo beynahumaa kadalika intaasoo kale udhexeysa iyaguna ayb bukhaari wuxuu dhintay laba boqol konton iyo lixdii khafaafna wuxuu dhintay ayb saddex boqol sagaashan iyo saddexdii ama saddex boqol sagaashan afartii ama saddex boqol sagaashan intaba waa leeyahay wax badan baa marka u dhexeeyay dhimashadoodii ayb wa baynahumaa iyaga dhexdoodana kadalika saasoo kale ahaatay annawcu saabicu walarbacuun nooca afartan iyo toddobaad man lam yarwi canhu ilaa waaxidun qofkausan ka warinin ilaa hal qof maahani anaan wax ardag qabin ilaa hal arday maaha tanna waxaa loo baranaya waxay tahay asbaabta jahaalada ku timaaday iyay ka mid tahay limuslimin muslim fiihi fannigan dhexdiisa kitaabun bau ka leeyahay oo u sugnaaday mithaaluhu kan tusaalihiisa wahabu bnu khanbash wacaamir bnu shahrin wacurwat bnu mudaris wa muxamed bnu safwaan wamuxamed bnu sayfiy saxaabiyuuna waa kulligood lam yarwi canhum xaggooda kama warinin ayru shacbi shacabi bisun baa ka wariyey nin kale ma qabaanoo ka wariyey wanfarada qays bnu abi xaasimna waa la gooni noqday biriwaayati riwaayo can abiihi aabihi uu ka wariyo la gooni noqday aabihii cid kale kama warinin qays maahan wa dukayn wasunaabix ibnu lacser biriwaayati can abiihi sunaabix bn ibn alacser wamirdaas ayb min asaxaabati ah qays keliya unbaa ka wariya cid kaloo ka warisa ma jirta kuwaasoo dhan wamiman lam yarwi canhu min asaxaabati wa waxaa ka mida lam yarwi canhu aanu ka warinin min asaxaabati xaal uuna ka mid yahay mankaasi ila bnuhu wiilkiisa mooyaane cid kale aanay ka warinin almusayib ayaa kuwaasi ka mida waalidu saciid xadiidkii qisata wafaati abi aalib saciid ibn musayib baa warinaya aabihii buuna ka warinaya almusayib ibnu xasin waana saxaabi musayibka wa mucaawiyatu baa ka mida waalidu xakiim wa quratu bnu iyaas waalidu mucaawiya wa abuleyla waalidu cabdiraxmaan qaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi lam yukharijaa ama lam yukhrijaa maaynan soo saarin fi saxiixayni saxiixeynka dhexdiisa can axadin axad oo min hada alqabiili noocan saa buu yidhi waqallatuuhu way gaf xugmiyeen biikhraajihimaa soo saaritaankooda bukhaari muslim xadiid almusayib abi saciid ayb saciid aabihii ahaa fii wafaati abi aalib ku saabsana abi aalib dhimashadiisa wa biikraaji bay ugu gaf xugmiyeen bukhaari soo bixintiisa min xadiidi xasan can camri bni taklib uu soo bixiyey ayb wa qays can mirdaas uu kasoo soo bixiyey xadiikiisa wa muslimin muslim soo bixintiisa xadiid cabdillahi bni saamit can raafic bni camrin uu kasoo bixiyey raaficaasna cabdillaahi a keliya unbaa ka wariyey ayb wanadaa'irihi wa binadaa'irihi ayay ku uga xugmiyeenoo fi saxayn ama wanadaa'iruhu kaa waxaa la midkoo fi saxayni kusugan kahiiratu weyaan ku fara badan waqad taqadama waxaa soo hormaray fi nawci haalii walcishriina waxaa kusoo hormaray ayuu kusoo hormaray wa fi taabiciina taabiciintana abulcusharaa lam yarwi canhu kama warinin hayru xamaad bni salama waxaan ahayn watafarada zuhriyu zuhri wuxuu la gooni noqday can nayifin wacishriina min ataabiciina labaatan iyo dhowr taabiciinta ka mid a ayuu keligii ka wariyaa zuhri wa camru bnu diinaarna waa la gooni noqday can jamaacatin buu riwaayo kala gooni noqdo keligiis baa ka wariya jamaacada wakadaa yaxya saciid alansaariyuna waa la mid wa abuu isxaaq asabiiciy wa hishaam bnu curwa wa maalikuna saas weeyaan wagayruhum jamaaca ay la gooni iyaga keliya mid kasta keligii uu ka wariyey ayaa jiraan wabilahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi